والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى ولو كان مجرد تكلم بكلمة التوحيد موجبا للدخول في الإسلام والخروج من الكفر سواء فعل المتكلم بها ما يطابق التوحيد أو يخالفه لكانت نافعة لليهود مع أنهم يقولون عزير بن الله وللنصارى مع أنهم يقولون المسيح ابن الله وللمنافقين مع أنهم يكذبون بالدين ويقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وجميع هذه الطوائف الثلاث يتكلمون بكلمة التوحيد بل لم تنفع الخوارج فإنهم من أكمل الناس توحيدا وأكثرهم عبادة وهم كلاب النار sheekhu wuxuu ka soo hadlahayay kelimatu towxiid laa ilaaha ila allah haddii aan shuruudeedii lala imanin in aysan waxba taraynin ee qolyahan mushrikiinta ahee islaamka sheegtana aysan wax badan u taraynin taasuu sheekhu ka soo hadlahaya wuxuu ihi marka xataa haddii la yidhaahdo shahaatayn iyo kelimay ku hadlaan waxaa burin buu sheekhu yidhi oo khilaafsan dhaqankooda iyo qaabka u dhaqmaan baa burinaysa marka dhawaq iyo weedh falkaadu uu burinayo macno badan samayn maayo walow kaana mujaradu takallumi ku hadalka oo keliya bikelimati tawxiid lagu hadlaayo hadduu yahay muujiban mid waajibinaya liddukhuuli fi lislaami islaamka soo gelidiisa laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah oo la yidhaahda keliya haddii islaamka lagu soo gelayo iyo walkhuruuji min alkufri gaalnimadan lagaga baxaayo sawaaun iyadooysan kala qaad lahayn facala almutakalimu ka ku hadlaya sameeya biha kelimada ku hadlaaya maa yutaabiqu tawxiida la imaya aw yukhaalifan wax burinaya hadday hawshu sidaa tahay waxay anfici lahayd yuhuudiya wixii la halmaaluu sheekhu odhan doonaa kelimada oo lagu hadla ama lagu wardiyo oo keliya hadday waxba wax tarayso waxay anfici lahayd buur yuhuud iyo khawaarij iyo nasaare iyo wixii la halmaala laakiin shardiga muhiimka asaasiga waxaa weeye kelimadu in laga fogaado waxyaabaha burinaya nawaaqida burinaysa iyo waxyaabaha dhaawacaya waa in laga fogaado lakaanad waxay noqon lahayd kelimadu naaficatan mid wax tarta lilyahuudi yahuud maca annahum ayagoo yaquuluuna leh cusayrun ibnullah cusayr waa wiilkii ilaahay waa wiilkii ilaahay aw amase e, walinasaaray anfici lahayd maca annahum yaquuluun almasiixu bnullah nabiyulaahi ciisena waa wiilkii ilaahay bay wax tari lahayd maxaa yeele laa ilaaha illa allah bay nasaaradu yidhaahdaan yuhuudduna waa tidhaahdaa yuhuudda waxaynu ku gaalaysiinna waa inay nabiga ku kufriyeen nabiga inay ku kufriyeen iyo wixii la halmaala nasaarana sidoo kale laakiin tawxiidka way la yimaadaan oo laa ilaaha illa allah kelimada way ictiraafsan yihiin wayl wlmunaafiqiina munaafiqiintay anfici lahayd kelimadu maca annahum yukadibuuna iyagoo beeniyey bidiini diinka alla beeniyey fii quluubihim wey wayaquuluuna bialsinatihim afkoodana ka odhanaya maa laysa fii quluubihim waxaan laabtooda jirin wa jamiicu hadi awaa'if athalaa saddexdaa kooxood yuhuud iyo nasaaro iyo munaafiqiin saddexduba yatakalamuuna waxay ku dhawaaqaan bikalimati tawxiid bay ku hadlaan bal lam tanfac kelimadu ma aysan tarin saddexdaa inay wax tarta iska daaye waxay wax tari weyday dad muslimiina kelimadu dad muslimiinoon gaalo ahayn ayay wax tari weyday lam tanfac ilkhawaarija fa inahum khawaarijdu min akmali اnnaasi dadka kuwa u dhammaystiran bay ku jiraan tawxiidan wa akarihim iyo wa akarhumna waa suuragal iyo wa akarihim cibaada qolyaha u cibaado badanna waa yihiin una tawxiid wanaagsan khawaarij laakiin wamaca dalika wahum kilaabu nnaar naarta aydeeda weeye ila naarta marka la galo waa la kala liitaay ayda naarta lagu tilmaamay inay yihiin kelimada ay ku wardin hayeen iyo salaadihi ay tukan hayeen iyo soomkoodii iyo xajkoodii iyo cibaadadii iyo qur-aan akhriskii iyo lugihii sibirgeliyo goroflagad noqday waxaasoo tawxiid waxuma tarin bal tawxiid shirki ka carar ayay khatar u galeenba kufri iyo shirki inay ka cararaan awgii ayay markaasi muslimiin dhiigood u banaysteenba marka kelimadu haddaan lala imanin shuruudeedii iyo arkaanteedii wixii taageeri lahaa ama toosin lahaa ku anfici maysa wey tiibuu ka hadlay waqad amarana allahu amarana rasul rasuulka ilahi wuxuuna faray biqatlihim khawaarij inaanu layno la dagaalano maca annahum lam yushrikuu billaah iyagoon weliba alle u shariig yeelin walaa khaalafuu xaggana aan khilaafin macnaa laa ilaaha illa allah aan khilaafin macnaheedii laakiin xuquuqdeedii qaybo ka mid a ah, ay buriyeen bal waxaduu ilaahay way ku gooni yeeleen towxiidah ilaahay bay ku gooni yeeleen towxiidkiisii ifraadullaahi biaaca bay la yimaadeen wanafyu maa cadaahu oo dhan bay diideen ilan towxiidkao dhan baa wuxuu ifraadullahi subxaanahu wa tacaala bililaahiyati waalcibaada wanafyu maa siwaa iyo ilaahay wixii ka soo haray in cibaadadiis dhan la diido intii waa laga helay laakiin khalad galay galeen waxaa kaloo afreeya wakadalika almaanicuuna lizaka zakada kuwa diidae bixin waayey maca ictiraafihim biwujuubiha iyagoo rumaysan zakadu inay waajib tahay oo ilaahay saaray ayay haddana zakadii bixin waayeen oo dhaheen waan ku bakhaylay xoolahuwa nagama badno annaga bixin mayno laakiin inay waajibtoo rabbina saaray waan aaminsan nahay laakiin yeeli maynay dheheen hum ayagu muwaxiduuna ilaahay bay ku gooniyeen cibaadada lam yushrikuu shirkina kumaysan dhicin walaakinahum hase yeeshee tarakuu waxay ka tageen ruknan min arkaan alislaam tiir tirarka islaamka ka mid ay ka tageen kadibna dhiiggoodii lagu bannaystay walihaada saa awgeed maadaama rugni diineed oo sake in la bixiya ay ka diideen ajmacat isaxaabatu saxaabadu waxay isku raaceen calaa qitaalihim in lala dagaalamay ijmaacaasi waa ijmaac saxiix oo maxfuuda weeye bal saxaabadu waxay isku raaceen inay gaalo yihiin ninka zakada manciyeed diida kuna dagaalamee dhiibi waaya hawshaa dagaal soo rogtaay almaanic walqaatil duuna almanci inuu kaafir yahay bay saxaabadu isku raaceen oo axkaam almurtad bay siiyeen ijmaacaas waxaa soo guuriyay alimaam abu bakr aljasaas axmed bnu caliy fii kitaabihi axkaamu اlqur'an markuu fasirahayo qowlahu tacaala falaa warabbika laa yu'minuun xataa yuxakimuuka fii ma shajara baynahum aayaddaas hoosteeda ayuu kaga hadlaa ijmaacaana uu ku faahfaahshaa sidoo kale asaga hortii waxaa ka hadla alimaam abubakr ibn mundir maxamed ibraahim mundir kitaabkiisa alishraaf calaa madaahib اlamsaar asaguna mujaladka labaad buu kaga hadlay ijmaacaas waxaa kaloo qadiyada asna qaadaa dhigay oo xaqiijiyay weliba saxaabadu inay ku ijmaaceen maanic الzakaa ee diiday zakada inay bixiyaan kuna dagaalamay bixin la'aantaas inay gaala yihiin soo guuri alimaam abu eh, yacla alqaadi alxambali alfaraa kitaabkiisa masaa'il liimaan ba asna kaga hadlay waxaa kaloo qadiyada ka hadlay oo ijmaca soo guuriyey alxaafid ibn cabdilbar fii kitaab alistidkaar calaa madaahibi ahli lamsaar asaguna inay murtadiintu saddex qaybood ahaayeen qaybta saddexaad wuxuu ka dhigay maanic zakaa waxaa kaloo asna faahfaahshay ijmaca asaga alimaam ibnu taymiya kitaabkiisa majmuuc alfataawa mujaladka labaatan iyo sideed wiiiyo meelahaas buu kaga hadlaa ijmac maxfuuda weeye qolyaha qaarkood oo khataabi iyo bacdu shaafici iyo bacdulmurja ay kamid mid yihiin ayaa ayagu eh, isku dayay ijmaaca inay faraha gelgeliyaan oo waxay leeyiin saxaabadu waxay ku ijmaaceen nimanka in la laayo dhigooda la banaysto laakiin inay gaala yihiin maysan ku ijmaacin bay yidhaahdeen eh, maadaama dadkay la dagaalamahayeen gaalo u badnaa mutanabbi'iinta iyo musaylamat lkadaab iyo iyo kuwii gebigoodaba diinta islaam ka laabtay awhaanta u laabtay iyo dadkaasa u badnaa maanicu zakaadku maadaama ay koox yar ahaayeen way ilxaaqiyeen bay dheheen maadaama dagaalka badan ee socda uu dagaal murtadiin ahaa dadkee lala dagaalamayna way hoosgeliyeen bay dheheen hada waa iftiraac cala saxaaba khadaama markuu wax kale way asagu wuxuu ihi aqlabkii baa la raaciyey mooyeen ayagu ma ahayn gaalo maysan ahayn hada waxaa weeyaan fi lfahmi weeye saxaabadu ilaahay subxaana wa tacaala waa kaga cabsi badan yihiin ilahay waa ka cabsiilahay way kaga cabsanhayaan dhiigay daadinhayaan in oy gaalnimo ku sheegeen haddana in ay u aaminsan yihiin inuu yahay dhiig boqaad iyo muslimiin murtadiin bay ku magacaabeen ma aysan kala qaadin mutanabi'iin cabadat alawthaan muxuu ahaayey maanic zakaa isku baab bay mariyeen waa isla jabiyeen murtadiin wey dhiiggoodu waa bannaan yahay xoolahoodii waa xalaalaysteen dumarkoodii caruurtoodii waa qafaasheen iyadoo weliba waagi dambe loo batay inaan murtadka caruurtiisana aan la adoonsanaynin haweenkana aan muxuu ahaay la qafaalanayn waagi dambe loo batay murtadku haddii la qabto imaa an yuslima wa imaa an yuqtal jizya laga qaadi maayo ammaan la siin mahayo la qafaalan mahayo loo galmoon maayo milkulmin lagu haysan maayo waagi dambe loo batay murtadiinta iyadoo laog yahay in saxaabadu haweenkii murtadiinta qaybo ka mid a ah ay milkul yemiin ugu galmoodoon ay murtadiinta mariyeen xukmu lkufaar alsliyiin kaafirka asliga marka lala dagaalamaya muxaaribka ah dhiiggiisuna waa hadur xoolihiisuna waa xalaal caruurtiisii caruurtuna waa la adoonsan haweenkuna milkiinba loogu galmoon tii islaami weyda waa u dhammaatay halkaasoo abubakar mariyey iyo saxaabadii xilligaa joogta waagii dambe khilaaf dambe oo xaadita waa jiraa saxaabadu meel ay ku kala qaadeen maanic zakaa iyo murtadiinta kale in la keeno waa loo baahanya waa nataxadaa in la keeno wadaad hebel baa sidaa yidhi mxuu ahaay khadaabi baa intaa tuuray wadaad kala intaa meel ku qoray waa masaa'il kale iyo wadaad warkii laakiin waxaan rabnaa asaxaaba dagaalkay wadeen laba qaybood buu ahaa dagaal ay ku qaadeen murtadiin niman la yidhaahdo musaylimat اlkadaab iyo uleyxat alasadi iyo aswad alcanasi iyo sajaaxa iyo wixii la halmaala iyo qolyihii dib u noqday ayagu awhaanta caabuday iyo dagaal ay muslimiin ku qaadeen oo buqaad ah oo quaacu turuq iyo muxaaribiin oo maanic zakaad la yidhaahdo labadaa howlood waxaan rabnaa in la keena ilaa qiyaami saaca walaa yuujad lamana soo helaayo saxaabad muxuu aha dagaal furan maftuux cala lmurtadiin xarba shacwa laa hawaadata laha maftuuxa calaa jamiic jahaad oo wuxuu ah ku furan cala almurtadiin lacana min allahi subxaana wa tacaala biaydi saxaaba cala marka meel lagu kala qaaday waa la soo heli maayo laakiin wadaad warkii loo joojin mahayo ijmaacu saxaabati maxfuud wamaca daalika iyagu waxay ahaayeen nimanka maanici zakaadka ah maxay ahaayeen niman aaminsan sakadu inay waajib tahay waxay diideen abubakar inay ku wareejiyaan keliya abubakr wuxuu soo istaagay hadday ii diidaan wallahi low manacuunii ciqaalan kanuu yu-aduunahu ilaa rasuuli اllah laqaataltum calaa mancihi alfarqu bayna aljaaxid wa bayna almuqiri laha waa tafriiq اljahmiya alimaam ibnu taymiya majmuuc اlfataawa mujaladka alkhamis wاhalaaثuun buu ku tilmaamay wadaadaha yidhahda ninka zakada manciye diiday waxaynu eegaynaa ee ku dagaalamahaya inuu aaminsan yahay zakadu ma waajib bay ku tahay mise maya hadduu aaminsan yahay zakadu inay waajib tahay laakiin bixinteedii dhiibideedu uu diido waa muslim ninka asagu inkira inay waajib tahayna waa gaal tafriiqaas waa tafriiq man taahara biاtajahumi wاlirjaab sheekhu yidhi adaa laskaga ilaali hawsha ayada saxaabadu maysan dhihin markay dhab siiyaan hal anta muqirun biwujuubi zakaa am laa nacam sii daaya muslim weeye adugu haye waa gaale hala dil abadan ma diideen zakada inaad bixisaan haa dagaalna ma ka xigtaa gaalaad tihiin liannu haddaad muslimiintimaydan ku dagaalanteen muslimku waa khaldami karaa yac marka la yidhahdo waa waa xishoonhaya waa isgaranhaya laakiin waan ku dagaalami salaadda tuka tukan maayo war salaadayda maxaa kaa galay aakaa iga soo horreeya inaanan salaad tukanin baan ku dagaalami cariyaa tuka yidhaahda ninka yidhaha waa dilahaya kaama muslimse waa gaal gaal wey ninku marba hadduu gaadhsiiyo xukumka sharciga lagu lahaa difaaciisii inuu ku dagaalamo ee waajibka ah taasi waa masalo kale kama hadlayna nin muslima oo madaxweyne iyo maamul jira ka sheeganaya dhib iyo dulan iyo xadgudub kadibna ku dagaalamay buqaad baa nimankaa loo yaqaana nimankaa diin ma diidano xukun islaamna ma diidano laakiin waxay leeyiin ninkan meesha haystee boqorka shaydaan daalima weeye kitaabkan uu ku kufriyey bay taagan yihiin ama waxay leeyihiin ma ahee xadgudubkiisii baa batay iyo jawrkiisa islaamkaan dhaafinayna cudurdaar iyo qiil bay la taagan yihiin ree hebelun buu xilka u dhiibaa waa nin saaxiibo eexo ah ilma adeersi buu ka dhammaan la yahay kursiga oo ku fadhiya adduunka ugu dulmi badan meelaha kalaba dhantay taagan yihiin nimankaa qiilkay sheegtaan iyo cudurdaarkoodaa la fiirinhaya waa la qiimayn labadooda kii garle ayaa ahlu xaqa ah, kii kalena waa baaqi cinda madaxweynaha hawsha lagu haystaa la qiimaynaya iyo nimaan ka soo horjeeda waxay leeyihiin marka miisaanka la saaro labadooda ka gar baa baaqi ah faqaatilu alatii tabqi qad yakuunu huwa almalik wa raciyatuhu waxaa noqon kara baaqiyada nimanka baxaya dagaalamaya culummada islaamka axad qaba weligiiba ninka baxay baa baaqia ah ma jiraan daa'ifada dagaalamaysa wax diidan baa buqaada weligoodba axad qaba ma jiro culamada muslimiinta mutaakhiriin dambe warkooda iga daaya nimanka xagal daacay warkooda kuma jiro laakiin aimada matbuuciinta almuqtadaa bihim ee cilmigana waxaa weye albaaqi labadaa daa'ifo ee muslimiinta ishaysa kolba midda khaldan wey qur-aankuna taasuu cadday wain aa'ifataani min almuminiina اqtataluu faaslixuu baynahuma ilahi muxuu hi fain baqad ixdaahuma fain baqad alkhaarija lama dhihi ma ogtahay ixdaahuma baa la yidhi ama boqorkaa noqonaya saaxiibadii ama waxaa noqon karaa wadaadihii xanaaqay bannaanka u booday qur-aanka lagama been shoogo unsur aw madluuman madaxweynuhu waa walaalkeen haduu daalim yaha asagaan qabanaynaa hadduu madluum yahan waa u gargaaraynaa matamiise ma warku qawaacidda diintu intaa wey laakiin waagi dambe waxaa iska nimanna camlayaal ayagu muxuu ahaay had iyo goorba boqorkun baa saxan xerta ha la jilciyo qolyaha baxay dhulkun ha dhigo meel la kuma qorna ilaa waagi dambe wadaad xanafi uu kitaab ka qoray markuu dowlad cumaaniya ka hadlaayay dhaqamadeeda qaybo ka mid gebagabadu hadalkuisla tallaabini waxaan ka hadlaya ijmaca uu sheekhu sheegay ijmacu asaxaabati calaa qatli maanic zakaa waa ijmac maxfuda ladaa ahlicilm sheekh wuxuu uhi bal dalla daliilu saxiix daliilka saxiixa wuxuu tusay almutawaatiru ee iska daba yimid calaa daalika arrinkaa iskaga daba tegay tawaatare bimacnaa tataabaca adilo badan baa ku soo aroorto iskaga daba tagtay xukumka asaga muxuu yahay adiladaas wa huwa alaxaadiiu alwaarida bialfaadin minha daliil saxiixa wuxuu tusahayaa ninkii ilaahay u sharig yeelay in la dilo ninka salaada muxuu ahaa tukan waaye in la dilo ninka zaka bixin waaye in la dilo intaan ijmac saxaaba la gaadhin adilo kalaba suubanaha ka timid qur-aankana ku cadba fain taabuu waaqaamuu salaa waatow zakaa faihwaanakum fi ddiin fain taabuu waaqaamuu salaa waaatu zakaa fakhalluu sabiilahum mafhuum mukhalafa waa maxay hadee ninka aan ka toobadkeenin shirkiga salaadna aan tukanin zakana aan bixinin waa la dili laa yukhallaa sabiiluhu taa masalo fa ikhwaanukum fi ddiin ninkii ilaahay u shariig yeela shirkina aan ka toobadkeenin salaadna aan tukanin zakana aan dhibin walaalkeen ma aha fi ddiin faman lam yakun akhan lana fii diinina fahuwa kaafirun mushrik bataa mise ma diinta islaamka walaal noogu hayn muxuu yahay waa gaal haddee bataa mise ma laba good seegi maysidi imaa inaad walaalkaana noqoto fi ddiin iyo inaad ka baxda maxaa udhexeeya ilahay wuxuu uhi faikhwaanukum fi ddiin waa kuwe in taabuu can الshirki wاlkufr biitifaaqi اlmuslimiin taabuu huna waa maxay can الshirki wاlkufr biitifaaqi اlmuslimiin wاlmufasiriin waaqaamuu الsalaa waaaatuu الzaka faikhwaanukum fi اddiin wanufasilu اlaayaati liqowmi yaclamuun idan hadday ka toobadkeeni waayaan shirkiga walaala diineed ma aha gaalo wey hadday salaada tukan waayeen maca tawbatihim can الshirki walaala diineed ma ah gaalo wey hadday maca tawbatihim can الshirki wa iqaamati الsalaa ay zakada bixin waayaan walaala diineed ma ah gaalo wey qur-aanka cadaynaya intaan sunnada la gaadhinba <clears throat> umirtu an uqaatila الnaasa xatى yaquluu la ilaha ilا اllah wyuqiimu الsalaaةa wyuutuu الzakaةa wayaxuju اlbayta wayasuumu ramaضaana faida facaluu dalika faqad casamuu minii dima'ahum waamwaalahum ila bxaqiha xadiidkaasi xadiid caanun la yaqaano weeye oo aad loo soo fahmay faman taraka ruuxii ka taga axadda haadihi alkhams shantaa mid ka mida lam yakun ma noqonay ninkaas macsuuma dami dhiiggiisa mid la dhowroo la ilaashay walal maali maalkiisna la dhowray wuxuu ihi sheekhu shantaa ninka ka taga maxaad ka leedihi wa acdamu min dalik taasi waxaaba ka sii daran attaariku macna tawxiidba attaarik macna tawxiid baa ka daran macnihii tawxiidka ninkii lagu kari waayey aw ilmukhaalifi lahu ama tawxiidka macnihii si khilaafay bimaa shay ku khilaafay ya'tii bihi uu la imanayo min alafcaali afcaal shirki ah falal iyo dhaqamo gaalnimaa oo shirki ah ayuu la imanhayaa fakhaalafa macna tawxiid ninkaa marka in loo xiro ayaa ka mudan ninka salaadda ka tegay salaaddii ninkii ka tagay iyo ninkii tawxiidka macnihiisa khilaafa aan ah lagu kari waayo keebaa mudan in la edbiyo adduunka la dhaafsho hadduu rabbi subxaanahu wa tacala waxidi waayo warku bannaanku iska fain qulta shubahaad badan buu sheeku ka jawaabhaya fain qulta haddaad tidhaahdo haaulaai almuctaqiduuna dadkan islaamka sheeganhayee ictiqaadsan ee aaminsan ee barakaysta fi lamwaad dadkii dhintay iyo inta noolba laa yaclamuuna mooga haddaad tidhaahdo bianna maa yafcaluunahu shirkun waxay samaynhayaan istiqaasada dabxiga naxriga tawakulka tala saaradka u yeedhashada ku dawaafidda qurbaantii waxyaasoo dhan garan maha inay gaalnimo tahay allahood alla weeye waxanba lama socdaan haddaad tidhaahdo ee wadaadow nimankan yaan loo xirino yaan la gaalaysiinin haddaad tidhahdo maxaan ka leedahay sheekhu ku leeyahay wuxuu yidhi sheekhu bal low curida haddii loo bandhigo waa shubadii axadun midkood cala sayf midkood waa lagu dilahayaa maanta ee inaad mushrik tahay qir lam yuqira ma qirhayo buui biannahu mushrikun billaah meeshay ka nimankan jahli iyo aqoon darunbaa xaabiso la tagto naar ku shubtay mooyeene sidooda kale waxaan ay samaynhayeen awliyada ay baryahayaan iyo ahlu qaabuurkan ay kicin hayaan iyo abootooyinkan ay daba taagan yihiin iyo dawaafkan ay qubuurta ku dawaafi iyo gowracan iyo gurguurashadan iyo sujuuddan iyo adrixadan iyo maqaamahan la dul fadhiistay jahli baa u geeyey inuu shirki yahay waxaan ma aaminsana mana garanhayaan haddaad tiraahdo maxaa u daliila midkood haddii la qir inaad shirki ku dhacday ma qirhayabu xataa haddii seef loo bandhigo walaa faacilun limaa huwa shirk wax shirkiga ah inuu sameeyena ma aaminsana mana qireen bal walow calima hadduu ogaan lahaa adnaa cilmin aqoonta u yar ana dalika shirkun lam yafcal muusan sameeyeen gebagadu waa maxay ninkan waa soomaa waa tukadaa waa salaada laa ilaaha illa allah buu ku wardiya maxamedun rasuulu dhibkiisu laakiin waxaa weeye waxaan uu samaynba garan mahayo inuu shirki yahay inay gaalnimo tahay shubadan waa shuba daciifa oo aad u taag daran sheekhu int jawaabtiisotaan arin qultu jawaabtu waxaa weeye buui almru arrinku waxaa weeye kamaa qulta sidaad sheegtay caamada islaamka sheegata ee qubuuriyiinta iyo awliyada daba taagan badankeed ama kulligoodba garan mahayaan waxay samaynhayaan inuu shirkiga gaalnimo yahay taasi waa sidaad sheegtay laakiin inaysan garanaynin waxay samaynhayaan inuu shirkiga ama gaalnimo yahay ma loogu cudur daari baa yaa mudan in la isweydiiyo inaysan garanaynin garanana waa ka garawnay niman garaabin waa gaal bay soomaalidu yidhaahdaan laakiin garasho la'aantoodu iyo jahligoodu cudurdaar ma u noqon hayaa ay kaga badbaadaan gaalnimo iyo takfiirin iyo dhiigooda la banaysto walaakiin hase yeeshee laa yakhfa calayka arday oo kaama qorsooma bu ninkaad wax fahmaya ilaan wuxuu la soo hadlaya sheekhu nin weynoo caalima su-aalaha soo weydiiyey laa yakfa calayk xerta inuu ka qarsoma laga yaaba laakiin sheekhii wax soo weydiiyey ee uu jawaabahayay alimaam abu ali maxamed cali ashawkani isagu waxaa wey nin culus buu ahaa walaakin laa yakfa calayk kama qarsoona buuri taqarra waxaa ku sugnaaday fii asbaabi ridda gaalnimada asbaabta keenta marka laga hadlaayo masalada la xaqiijiya culmadu ay ka hadlaan kaama qar maxay tahay annahu laa yuctabaru inaan la tixgelinaynin oon la eegaynin في hubuutiha gaalnimada sugnaanshaheedu alcilmu bimacnaa maa qaalahu alcilmu inuu og yahay ruuxu bimacnaa maa qaalahu wuxuu yidhi macnihiisa man jaءa ruuxii la yimaada bilafdin kufriyin aw facala ficlan kufriya yakfuru baa meeshaa qadaranhaadee sheekhu qaabku u cabiray ereygu xoogu qananaf wey waa la shardiyaa ruuxu wuxuu la imanhayo inuu garanhayo nuxurkiisa waa inuu garanayo waxaan barya inay tahay waa inuu garanayo waxaan inay sujuud tahay waa inuu garanayo waxaan inuusan muxuu ahaayey eraygu ka hadlay macnihiisa shayga macnihiisa iyo nuxurkiisa inaad fahmayso waa shardi laakiin waxaan la shardiyin ee fii kutubi ridda marka laga hadlay aan la shardiyeyn wa alqasdu an yakfura sidaa darteed baa jawaabta asalkeeda waxaa iskale alimaam maxamed ismaaciil amiir asancaani kitaabkiisa tadhiir اlictiqaad can adraan ilxaad asagu wuxuu leeyahay fain qulta markii uu shubada keenay wuxuu ihi qultu waxaan leeyahay qad saraxa alfuqahaau fi kutub اlfiqi fi baabi الriddati ana man takalama bikalimat اlkufri yakfur ana man takalama bikalimat اlkufri yakfur wain lam yaqsud macnaha sidaas wey macnuhu marka sheekhu u jeedo waa macnihii qasdiga ahaa qasdi inaad u kelimadu gaalnimaay xambaarsan tahay macnaha gaalnimaday xambaarsan tahay inaad ku gaalowda ma rabtay nin baan idha waxaan waxaaran iska dah wuu sameeyey hadhow buu waxaa la yidhi waa xad baa kugu waajibay dembi sakiira aan moodahayay loogu cudurdaari maayo waxaan leenahay ma ogeyd waxa inuu xaaraan yahaa inuu ilaahay xariimay rasuulkiisii xariimay ma ogeyd haa laakiin ma moodin in gacanta lai goyn hol noo taalama waa gacanta waa la kacaynaa gam waa la tegaynaa ma ogeyd inuu xaaraan yahaa maca asalaama waxaa waan ogaa macnahaas inuu leeyahy waan ogaa laakiin ma doonayn inaan ku gaaloobo hadduu dhaho ma ka dhegaysanayna maya abada bidaliili qowli tacaala walain sa'altahum layaquulunna inamaa kunaa nakhuudu wanalcab qul a billaahi waaayaatih warasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum in nacfu can طaaئifaة minkum nucadib طaaئifaة biأnahum kanuu mujrimiin أجmaca slف الصaalح calى ana alhaazla bاlkufri yakfur gaalnimo ninka ciyaaree ku kaftan waa gaaloobahaya ninka haasilkee kaftamaya kajamahaya ma doonayo inuu gaaloobo markii la weydiye waxay nabi allow gaalnimo nagama ahayn saxaabada maanan ku duraynin ilaahay maanan ku caayaynin rasuulka maanan ku ee wakhtiga dheer baan waddadan ku maray waa minqaxiya haasaawa habeen baa la yihaahdaayo jidkaa nabi lagu gooyaa maanan doonaynin inaan nabi ilaahay ma beenin waa la qariray inaysan u qasdin layaquuluuna inaa maa kunaa nakhuud wanalcab ilaahay kadabtum lama dhihin waxaa la yidhi ha ahaatee laakiin qul abilaahi waaayaati warasuuli kuntum tastahziuun ma lagu kaftamaa dab laguma ciyaaree ma og tahay dab laguma ciyaaro mararka qaarkoodna faraka ciyaar hawla kala dhama yidhahdaa si kastaba noqotee waxaa weeye hawshan khatar wey ma lagu kaftamaa gaalnima in kafta waa gaaloobhaya horaan baan qaacada idiin soo sheegay marka kufriga la maraya man takalama bikalimati اlkufri ama man ataa bilafdin kufriyin kafar lanna maxaa yeele alqastu ila lafdi waxaanu soo marray waa qastun lilmacnaa ninkii lafdi ku hadla ama fal sameeya falkaas iyo lafdiga macnuhu xambaarsan yahy waa u qasday ilaa uu yimaado daliil khaarija oo caddeeya hee inaadan u qastin macnaha asaga sida ikraaha ah haddii la yidhaahda nin walba markuu falka sameeyo ama uu lafdiga ku hadlo waxaan dhahaynaa maxaad ooga jeeday waa lagu baaba'ahaya nin walba ilahay intuu higaadiyo oo nabiga caayo oo diinta la saloosho oo lagu tunto yaa nin walba wuxuu odhanaya hawshaa ooma jeedin en en waxaan doonahayay sidaa in aradnaa ilaa ixsaanan wa tawfiiqa howlaha munaafiqiin bay ka socon waayeen filinka eybaa cunay dhihi jireen qolyaha muxuu ahaaye ciyaal maclamalaha filinkaa filin gubtay weeye kaarkaa kaar soconhaya fii baab alkufriyaad waridda ma aha gaalnimaan dhex fadhiisan oo waan ku hadli oo waan samayn hawshan macnaheeda waan garanhayay laakiin inaan ku gaalooban diinta islaamka ka baxa ma aanan doonaynin filinka aybaa cunay wey ma socdo hortaabaa laga diiday rag waaweyn laga diiday oo ka socon waay adna kaa socon maayo ninkii fal ama weedh ku hadla weedhaa macnaha iyo nuxurkay xambaarsantahay wuu u qastay wuun ku gaaloobahayaa sidaa darteed baa haazilka iyo ninka mustasiga waa gaalooba wain lam yaqsud an yakfura shaykhu lislaam kitaabkiisa asaarim almasluul calaa shaatima rasul wuxuu ley id laa yaqsud اlkufra axadu ila ma sha allah dadku waxaaba yarba gaalnimo inay u qasdaan ilahina wuxuu yihi an taxbata acmaalukum waantum laa tashcuruun laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti الnabiy walaa tajharuu lahu biاlqowli kajahri bacdikum libacd an taxbata khashyata an taxbata antum laa tashcuruun adoon is ogeyn baa diinta ka baxaysa halis way hawsha ay sidaa dad alimaam qaasim ibnu haabit ibnu qadluubaqa tilmiid alxaafid ibn xajar alxanafi alxaafid almudaqiq kitaab buu qora layaado kitaabun man yakfur walam yashcur nin gaaloobiyo diinta ka bixa isagoo is ogeyn wuu ururiyay alfaadeeda kitaab makhduudon weli aan la daabicin weeye hadday laakiin nimaan umidya lisan inay daabacaan si kastabaa noqoto waxaa weeye waxaa un la shardiyaa waxaani miya lagu qasbay mise waa tamaysa alkhtiyaar faqad hal ikhtiyaar falkaani aad tamaysa iyo waadhan kaa soo baxday ma u qasaday inaad ku hadasho haa ma u qasaday inaad tamaysa haa macnihiisa lafdigan ma dareemaysay haa laakiin maanan doon inaan ku gaalaba laakiinta u kaadmaan intaana kugu filan laakiinta ijcal lacalla cinda daka alkawkab buuhi ibn cumar ibn cumar baa intii su-aal la weydiiyey u ka jawaabay nin wuxuu lacalla rubamaa ijcal lacalla cinda daaka alkawkab buuri lacallada xidigaas u gee buuri xagga kor saar meeshan lacalla ka socon mayso iyo rubamaa waxaa weeye falka ma u qasade haa weedha ma u qasade haa miyaa lagugu qasbay maya waxaan aad ku hadashay wuxuu yahy ma fahmayse haa maca salaama laakiin waan kaftamahaye laakiin anugu ilaahay caabud baan islahaaye isma lahayn muxuu awliya caabud anugu waxaan islahaa alle u dhowowe alla ka fogow isma lahayn hawla hawl noo yaal nawaayaadkaas iyo waxaasaan doonahaya iyo hawl noo tal naga ma quraysh baa laga diiday wayaquuluuna haulaai shufacauna cinda allah maa nacbudhum ilaa liyuqaribuuna ila llahi zulfa quraysh bay ka socon weyday kaarkaas oo laga diiday ilahayna ku takfiiriyey maxay dhaheen iyagu annagu waxaan ka doonay nimankan aan lugoynayno waxaanu ka rabnaa alla inay nooga ergeeyaan waxba ku falmayna sidooda kale waxaan doonaynaa alla inaan ugu dhowaana ayaga dan kama lihin allaan u soconnaa maqsuudku alghaayatu huwa subxaana jala jalaalu bay yidhahdeen carab laakiin nimankan waan sii maraynaa howlahaas carab baan laga diiday adna lagaa yeeli maayo hawshaas in si fiican loo fahmo macnuhu sheekhu ka hadlay waa maxay lama shardiyo alqasd ila almacna alkufri inaad gaalnimo u qasado shardi ma aha laakiin waxaa shardi ah falka inaad u qasado waxaa shardi ah ficilka inaad u qasado oon lagu qasmin idan sabqulisaanka waa laguu cudurdaari addoonka yidhaha allahuma anta cabdii wa ana rabbuka maxaan ugu oo muusan qastin hee inuu yidhaahdo allaahuma anta cabdii wa ana rabbika wuxuu u qasday inuu yidhaahdo allaahuma ana cabduka wa anta rabbii ama allahuma anta rabbii wa ana cabduk saasuu doonaya intifaau lqasd labadaa maanic keliya mujmac wix kao dhan khilaaf baa ka taagan masaa'il kufri marka la marahayo mawaanic laabudda min istifaa'i الshuruud wa intifaa'i اlmawaanic laba maanicun baa mujmac wixii kale khilaaf maftuuxa ka taagan maanica koobaad ee mujmac waa alikraah ninka wax lagu qasbiyo lagu dirqiyo waa mansuus inuu maanic yahay man kafara biاllahi min bacdi iimaani ila man ukriha waqalbuhu muطma'inu biاliiman walakin man sharaxa biاlkufri sadra facalayhim gadb min allahi walahum cadaab cadiim alikraah waa maanic mujmaca in ruuxii la qasbe ee la dirqiyey aan gaalnimadaasi loo qabanaynin ruuxii xaaraan lagu qasbay loo qaban mahayo ruuxii hawshaa lagu dirqiya qasab iyo kiraah khiyaarka laga qaada haddii ninkaas waxba looma haysto sida raajixa waa mujmac khilaaf aan muctabarayn baa jiro oo maxamed xasan ashaybani uu bilaabay oo asagu yidhi ninkii gaalnimo lagu qasbo waa kaafirun fii axkaami اdunyaa mu'minu cinda allahi subxaana wa tacaala bu isagoo halkaas waa ka baxay wuxuu yidhi islaanta way kaa furni oo carruurtaadii waad kaa mxuu ahaay meherki waa burahaya oo isdhaxli maysaan laakiin ku dili mayna gaalnimadbu marka akaantida qaybiyey ninka mukrahe la qasbay bacdu axkaami اlkufrina wuu qaadan bui tataratab calayhi bacdu axkaami اlkufri wayantafi canha eh, mxuu ahay wayantafi canhu bacduha idan xagga dhaxalka iyo طalaaqa iyo nikaaxa iyo waxaas dhan gaalnimada way ku fadhiisatay bu laakiin lagu dili maayo alikraah waa maanicun min istibaaxati damika laa maanicun min infisaakhi alaaqi eh, cafwa annikaax wa cadam اtawaariثi baynaka wa bayna awlaadika halkaasu isagu la maray waa hawl culus wey hawshaas laakiin waxaynu ka hadlaynaa cinda الsalafi min الصaxaabati والtaabiciin masaladaa masale khilaafa maray maanica labaad ee mujmaca waa intifaa اlqasd intifaa اlqasd waa in meesha uu ka baxa qasd baa ka baxay bimacnaa falki baan u qasdinba maadaan doonayn xadiidka hadda aynu sheegayn allahuma anta rabbii allahuma anta cabdi wa ana rabuka intifaau اlqasdi baa leedahay ruuxuu rabay inuu yidhaahdo falki baad u qasta weyday falki idan habeennimo ayaad laclaacday kitaab meel kuu yaal rixlaad raadinaysa aad leed ku fadhiisatay rixle kitaabti baad lacday rixligii baad soo qabsatay kitaab weyn oo dheer baad ku dhegtay waad ku fadhiisatay xilli dambe oo nalkii wahayn baa adoo kitaab ku fadhiya maku tagfiirinayna waajide war rixlaan raadinhayay iyo buug baasoo meeshan ii yaalla buug aan meeshan dhigtay dhabarka xanuun baan la ku yartiirsatid rilaan raba inaan ku fadhiisto rixlii baa kugu noqday kitaab qur-aan oo masxaf oo carcarleh ninkan falka uma qastin nin baa yidhahda halgaadi shay kitaab buu la kacay qur-aanuu halgaaday isagoo le aad wax kala qaadatid yacani ruuxii falka usan u qastin isagoo le aad lugaysid buu ku istaaga kitaab quraan isagoon arkaynin kitaab qur-aan ku istaaga ku joogsaday mana arkaynin ma gaalaysiinaynaa maxaan u gaal maxaan loo gaalaysiinayn falkan umuun qasdin wey gaalnimo umuusan qasdin ma aha hee falkan umuusan qasdin waa isfahana muhiim jiddan muusan doonayn inuu gaaloobo ma ahee muusan doonaynin inuu ku istaago kitaabka ee wuxuu rabay meel bannaan inuu ku istaago liannahu lam yaqsud ilficla ninkii yidhaha allahuma anta cabdii wa ana rabbuka lam yaqsud ilqawla laa an yaqsud alkufra ma aha waxaan falkan iyo weedhan iyo hadalkan umuusan qasdin waxa ka dhalanaya gaalnimaa hawl noo taalla ah falka waan u qasday ereyga waan u qasday laakiin waxaa ka dhan inaan gaalooba ma aanaan doon la soco waxaan doonaya an akuuna musliman muddata xayaatii waxaan leenahay in intaa dambe tagto falkan ma u qasada haa falku gaalnimo ma yahay ereyga ma u qasada haa gaalnimo ma yaha adigii iyo asagaba xagga aynan saarayna israaca wada xukumaynaa calaacalka dambe kaa socon maayo intifaau lqasdi iyo intifaau likhtiyaar ba oo loo jeedo ikraaha alikraah waintifaau lqasdi labadaa maanic keliya mujmaca wixii kale oo dhan ta'wiilka iyo muxuu ahaayey qasd اlkufri iyo jahliga waxa u taqaanaan oo dhan waa khilaaf baa ka taagan hawshaa waan isfana ila tahay labadaa maanic keliya unbaa mujmac inta kale waa khilaaf maftuux ah ta'wiil ma laiskugu qasdahaya ma laiskugu cudurdaarahaya ma laiskugu cudurdaarayaa jahli howlahaasoo dhan waxaa weeye iyo khada qaybo ka mida waa khilaaf baa ka taagan waa iniisoo khulaaseeyeyo ruux muslima oo daar islaam ku soo koray waddan islaam ku soo koray waa horena islaamay masaa'ilka waaweynee macluum min addiini bidaruura lagugu cudurdaari maayo ninkii ku dhaca horaa mujarada wuquucika fi اlkufri fi اlmasaa'il الظaahira waa laguga tagfirinaya jaahil ma aha iyo hawlahaa baari mayn labadaa qodob besaan iska baarin miyaa lagu qasbay maya haye soofalkan umaadan qastin inaad samayso haa maca salaama jaahil baan ka ahaa xageed ku nooshahay waddan islaan goormada islaamtay kaab kaab islaam baa in macalin hebel sheekh cabdulaahi sheekh geedi sheekh jaamac saad u waday waxaan leehay leexada saara qaadi hebel u geeyey madaxa la qaado madaxa la qaado in lam yatub can dalik warkiisu iska kooban yahay waxaan leenahay waayahay maxaad ku khaldantay mas'alo khafi oo daqiiq ah maxaad inkirtay wuxuu yidhi ayay wax ma dhaxasho soo istaagay jada wax ma dhaxasho sideedaba waxaan idhi maxaad ahayd ruux muslimaan ahay qadiimulislaam ah kaab kaab muslim baan ahaa masaladaanaad inkirtaa waxaan leeyahay masalada masale culummadu ay ka warqabaanba mise caamadu waxay garan karta wey maya waa masale culummo waxaan leenahay loo cudurdaara la soco ma maqlaysaa ayaydu waxbay dhaxashaa marka hooyo la waayo la socaa leeyidhi may waan diiday waan diida leexada saaraan leenahay leanna waa loo sheegay sooma marka u caddaatay marka hore jahli baan ugu cudurdaaray lianna almasala kaanat hee masala khafiya min masaa'il alculamaai wa ahli ilcilmi caamaha ulay taqaana ma ahayn waan u cudurdaaran waxaan niyo raalli ahow masaladan masale diiniyeed weeye muxuu ahaay saxaabaa ku ijmaacday nusuus baa jirta looga qiyaas qaatay iska ilaali iyo axaadii ku cadb oo jaamic tirmidi ku timid calaa dacfin fiiha la socaa la yidha hawsha ayada wuxuu idhi hamusaasa ano kolley ma ogolay ayayna wax dhaxasho hooyadii bes man ogolahay bu soo istaag waxaan leenahay markaani waxaa tahay jaaxid jaahil ma tiid hunaa waxaa tahay munkir jaaxid lilcilmi waliddiin ee ma tiid jaahil xaggaa la saarahaya aduusa toobadkeed masaladu masale khafi hadday tahay qadiimu lislaam iyo xadiidu lislaam iyo man nasha'a fii daari lislaam wa fii daari kufrin fii baadiyatin baciida kulli waxaan leenahay waa lagu cudurdaaraya hadday masaladu masale daqiiq oo masaa'il culamaa ay tahay mas'ale hadday tahay hee daahira jaliya macluum min addiini bidaruura ka taxriimi alkhamri wa taxriimi alriba waazina waqatli nafsi اlmacsuuma wاlkufr wujuub الsalaa wالsowm masaa'ilka bannaanka iska yaalla hadday tahay ninkii ku khaldama seeftaa ku khaldami ma fahantee hadduusan ahayn nin waa dhoweyta soo islaamay ama waddan gaala ku soo koray oon cilmi islaam aan laga helaynin ama meel erigo-ana oo dhabaraa dhexdiia ah oo qow dushii ah oon islaan iyo diinbagaal uusan ku korin walam yatamakkan min wusuuli lcilmi ilayh ninka asagu baa la cud inti kale seeftaa la saarahayaa wadaaddo waxaa jira masaakiinu wax badan aan la soconinoo beryahan dambe qawaaciddan ka murma manaabirtana ka dhaqdhawaaqaa jira oo yidhaahda manaadka waa alcajz manaadku waa maxay waa alcajz waxaan eegaynaa meel kastoo la joogaba ama daar islaan ha la joogo ama wadan gaal ha la joogo ama ruuxu qadiimulislaam ha noqdo ama xadiisulislaam ha noqdo ama masaladu jaliya ha noqoto ama khafiya ha noqoto dhab baan siinayna masalada ma taqaanay ma aqoonin iska sii daaye war ma taqaanay waan aqaanay xukunkiisa siiya halkaan baan ku xukumaynaa waa madhab baila lam yaqul axadu min ahli cilm ila bnu xasm saaxib الshuduud wbnu xasmin laa yuctamadu calayhi fi masaa'il اlkufr wاliimaan fainahu jahmiyu fi masaa'il اlkufr jahmiyu fi masaa'il اlkufr waa murji jahmiya fi masaa'il اlkufri jahmiyun jaldu fi masaa'il الsifaat muطarib اlcaqiida laa yuctamad calayhi fi masaa'il اlcaqiida wالtawxiid alle hawsha hala ogaado masaa'il iimaan marka la marahaya xogow la ammaanaa laakiin ammaantiisu ammaan dhammaystiran ma aha murjice iyo ashaaciro iyo jahmiyo iyo matcuun fii caqiidatihi masaa'ilkan isku haynay loo ictimaadi maayo iska ilaaliya hawsha ayada ah sidaa markay tahay waxaan leeyahay daabit sameeya ninbaa maanta sheekh caalim ah sheekh caalim ah ayaa wuxuu nabi maxamed buu caayay ciyaadan biاllah markaasuu wuxuu yaa la qabta dhab maanan garanaynin buui inay xaaraan tahay nabiga caydiisu wadaadaha inay tanaaqudeen baan kuu sheegaa dee ilzaamkooda kaga tilmaamahayahay waxay dhaheen waxaan eegaynaa alcilmu waaljahl ruuxu masalada hadduu jaahil ka yahay laa tafriiqa bayna almasaa'il aljaliyati aldaahira walaa bayna almasaa'il alkhafiya walaa farqa bayna qadiimi اlislaami walaa bayna xadiiihi laa fara laa fara ma tiran ha nabi maxamed baa yuu nin caalima ah oo mualif oo muxaqiq caayay maxaa ka leedihi waxaad tiraadeen wuu gaaloobahayaa waxaan nidhi wuxuu yidhi jaahil baan ah ma garanaynin maxaad ka leedihiin waa loo cudurdaray haddaad tirahdaan waa qowlun xaadiثun faطiirun bikrun lam yaqulu axadu walaa xata aljahmiy wax qaba ma jiraan haddaad tirahdaan loo cudurdaari mahayana haddee tanaaqadtum tanaaqadtum ilan cilmi baad sheegteen wa hada yaddaci اljahla aljaahilu waa macduur baad tidhahan somaha fi jamiici اlmasaa'il wa fi jamiici اlaxwaal wa fi jamiici اlamkina warkooda intaas wey annagu amkinadii baan kala qaadnay waxaan u kala qaadnay dhulka cilmigu uu ku faafay iyo miyiga fog ee dhabaraar dhexdii waa kala qaadnay daarta islaam iyo wadanka gaalada islaamku uusan caanka ku ayn waa kala qaadnay jaahilka xaaladiisa maxaadiiulislaam baa mise waa qadiimulislaam waan kala qaadnay masaa'ilka diiniyada lagu khaldamay waxaa u kala qaadnay he daahira macluum min addiini bidaruura iyo khafiya waxay yidhaahdeen laa farqa bayna almasaa'il walaa fara bayna alamkina walaa farqa hee bayna xaalat aljaahil nawciyat lmas'ala eegi mayno xaalat aljaahil eegi mayno makaanuhu wadaaruhu eegi mayno zamankiisa eegi mayno hee waxaa ku xidhnay ninkan ma jaahilba masaladan jaahil buu ka yahay mise maya hadduu jaahil ka yahay muطlaqan waa loo cudurdaari bay yidhaahdeen hadduusan jaahil ka ahayn muطlaqan loo cudurdaari maayo warkood ma fahamteen horta idan waxaan idhi ninkaan nabi maxamed ilaahay bay gaadiyeen maxaad ka leedihin waxaa tiradan waa la dilahaya waa say qabaane maxaa lagu dili baan idhi ninkaan wuxuuba sheeganaya inuu jaahil ka yahay yaddaci annahu jaahilun can taxriimi sabi illaahi wa sabi rasuulihi waxaa tiradan maya waan dilayna maxaa ku dishaada xujaan rabnaaye laabudda an yatarid tadarida alqaacida manaad barana mundabit ah ninkan jahli buu sheegtay maxaa beeninaya jahlig waxay dhaheen hee